الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر adakani bau bayaani xaali iimaani man bal shaksi iimaankii xaalkiisu siduu yahay caddaynteed ayuu baabkeedii yahay qaala yidhi liakhiihi walaalkiisii almuslimi muslimka ahaa ku yidhi yaa kaafiru kaafirow gaalow oo ruuxii dee ruux kaloo muslima gaaleeya ama gaalnimo ugu yeedha bal isagu siduu noqonayo iimaankiisu siduu yahay ayuu baabkeedii yahay قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سندka xadيiثka koلey qaybo waa qaybo aan soo aragno inoogu soo noqnoqda bal markaa caaw waxaan filayaa cubaydullaahi ibnu cumar inuu caawa cusub yahaan filayaa waana nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey ee ugu yaryaraa kamid ah waana nin cumar ibn اkhadaab aalkiisii kamid ah oo cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibn caasim ibni cumar ibn اkhadaab weeye manaa caasim ibni cumar ibn اkhadaab <clears throat> ayaa dee wuxuu awow u noqonayaaba in isaga oo isaga cubaydullahi ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar ama awogiisa labaad buu noqonaya laakiin waa nin adugu caalim ahaa iq ahaa oo itqaan badnaa marka la eego naafic oo mawlihii ibnu cumar ah oo dee nin caalim ah ibnu cumar baa xoreeyo kolley waa dadkii sabiyiyo waxyaale kuba yimi dadkii axaadii dee isaga laazimay axaadiisiisii aada u badnaydna inoo soo naqliyay iyagoo si aa fiican u dabdiyey buu kaga mid yahay naafic marka la eegona ibnu cumar dee aimada qaarkood ibnu cumar inankiisii salim oo fuqahadii madiine kaba mid ah xagga axaadiista ibnu cumar way kagaba horeysiiyeen silsiladan silsilatu dahab oo kalena dee waaba eh, bukhaari iyo malik can naafic can ibni cumar bay silsilatu dahab kuba magacaabaan e waxaan leeyahay bal adigu naafic dadkii asxaabtiisa ahay oo badnaa ama xertiisii raggii ugu itqaan badnaa axaadiistiisu kaba mid yahay amada qaarkoodna xataa imaam malik oo silsiladiisa malik can naafic can ibni cumar silsilaة dahab loo yaqaano cabdالlahi ibn cumar bay kasii horreysiiyaanoo waa nin adugu waxaan leenahay itqaan badan aad iyo aad u xifdi badnaa u sugitaan badnaa marka la eego axaadiisa naaficna heerkaasaa buu joogay imaam malika ma uu la simanya aimada qaarkoodna ay kaba horreysiyaan oo isaga fadilaan bal markaa waa cubaydالlahi ibn cumar waana sikaaru taabiciin baa nin waxaana jirta de ciddii kolley kutubta daalacata khaasatan ama kutubtan takhriijka oo kale kutubta cilasha oo kale kolkol shuraaxda xadiidka xadiid haddii derajo iyo waxyaala ama tadciifka iyo lagaba hadlayo in waxyaalo yimaadaa jira oo kolkol ay xadiidkii odhanayaan waxaa ku sugan ba fiihi lcumariyu macnaa laba nin baa jira oo halkan walaal ah waa ninkan cubaydullahi ibnu cumar la yidhaah nin kale walaalayiin oo caabid ahaa cabdullahi ibnu cumar la yidhaah umuurahay ku kala saaraan wax kale mahe waa de alcumariy اlmusakar iyo alcumariy اlmukabar bay ku kala saareen cumarkaa musakarka cumariga cumar loo nisbeeye musakarka ismigiisu musakarka iyo waa ninkan aan hayno iyo ninka kaleo mukabara markaa ninkani waa ninkaa siqada heerkaa jooga ninkaasi sidiisa kale caabudiyo taa ha u ahaadee xagga xifdigiisu ma fiicno de waaba la daciifiyaa markaa kolkol bay dee xadiidkii ku cileeyaan oy leeyihin waxaa ku sugan ba alcumariy اmukabar ninkaa kaley ujeedaan kolkol bay ruwaadda qalad kaba dhacay halkii dee ninkaa kale riwaayadiisii bay ninkan siiyaan oo lagu cileeyaa eh, bal ninkaa kale walaalayiinna waa jira cabdالlahi بn cmar ibn xafs ibn caasim ibn cmar ibn اkhadaab laakiin la daciifiyo ninkana waa ninkaa iqada ah kolkolna kutubta takriijka iyo tacliil cilad cilasha iyo hadalladaasaa yimaada alcumari baa kuba sugan waxay ujeedaan hadday daciifinayaanna ninkaa ayay ujeedaan ay walaalayihiin ee adigu markaa cabdullahi loo odhanayay <clears throat> wuxuu yihi ibnu cumar ana nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi idaa kafara hadduu gaaleeyo macnaa gaalnimo u nisbeeyo الrajulu ninku akhaahu walaalkii walaalnimadu waa walaalnimadii islaamka الrajulna waa iska taqliib un waxa weeyaan haweeneydna waa lamid un oo de waa iska taqliib weeyaan oo laftigii de adigu ninkii ubaa halkan la qaalib yeelay ninku hadduu qaaleeyo ama haweeneyba ay gaalaysto weeye akhaw walaalkii uu gaalnimo u nisbeeyo hebel waa gaal yidhaaho walaalkiisii dee islaamnimo isagu muslimka ahaa weeye faqad baa waa la laabmay oo bihaa waa tagfiirkaas gaalayntaas uu waxgaaleeyey ama dee t axaduhumaa midkood baa la laabmaya hadduu ninkan dee uu gaal yahay ficlan oo dee hadalkani dhab yahay isagii baaba dee waa gaal run baan u sheegay lakiin haddii aanu run ku sheegahayn oo ruuxani aanu gaal ahayn ama wax lagu gaaleeyo aanu laba iman isagii bay dib ugu soo noqonaysaa isagii ayay dib ugu soo noqonaysaa axaadiista dambana umuuraha ay noogu sugnaan mar baanna axaadiisa wada eegi doonaan وxadثna yaحyى بن yaحyى التmimiي وyaحyى بن أyuب وqtayبة بن سعيid وعaliي بن xujri جamيعا عan ismاعيل بن jaعفr ana afartoodu waa afar sheekoo mslim leeyo dhammaan ba aan soo wada aragnay nin cusubi ma jiro haddaba xalayin iyagoo dhan ba xadiidka waxay ka wariyeen can ismاعيل بن jaعفri ninka atbaacu taabiciinta kamid ahaa dee xalayna waan soo aragnay habeene ka horreeyena waan soo aragnay ismaaعيل بن jaعفar بن abi kaثيr ayaa dhammaanba afartoodu ay xadiiska ka wada maqleen siqadoodii baa markaa yar kala dunayd ay noogu soo naqliyeen xadiiska cibaaradii adaha oo qaala yaxya bnu yaxya waa imaamka yaxya ibnu yaxya tamiimi la yidhah isagu wuxuu yidhi akbaranaa ismaaciil bnu jacfarin isaga taasoo kaba cabira kuwa kale wax la arkaa inay camde ismaaciil bni jacfar kaba cabireene isaga gaar ahaan cibaaradiisu ay ahayd akbaranaa ismaaciil bnu jacfarin عن cبد لله بن ديناr أنه سمع بن cمر يقuل cبد لله بن ديناr buu kaba warinaya waynu soo maray isaga inta aan kitaabulimaan kuba soo jirnay waa nin ثiqة ah oo taabiciintii kaba mid ah ninkan kale xalayna aynu soo aragnay xadiiskii الdين النصيحة ee uu lahaa cmar buu markii hore noogaba waramo markan uu sufyaan uba yimi suhayl uu lahaa waxaan doonayay inuu nin igaba rido camarkaa kuba sugnaayo dee kuba badan kutubtana uu kaga badan yahay isaga camr ibnu dinar isku wakti bay ahaayeen waa kuwan isku aabbaha ah laakiin may wada dhalan weeye eh, magacun bay kuba kulmeen dee waana sheekhi way ku wada kulmaan talaamiidna way wada leeyihiin laba sanadood isku xigay kala dhinteen waa isku dabaqo kolkol ishkaal marka ibnu dinar un la yidhaha kolkol ishkaal waa yimaadaa Eh, lakiin ninka camr bn dinar la yidhaahda xagga marka la xifdiga iyo axaadiis badni iyo caalimnimada ninkan eh, waxa weeyaan ninkaas weeye ninkani waa nin ah eh, lakiin ruwaadii un baa lagu tirinaya de heerka kaasi jooga ma joogin lakiin waa ninka de rijaal صaxiixeyn mid e waxaan leeyahy un labadoodu xagga ah, waa labadiiba waa laba iqo waa isku wakti taabiciintii bay yihiin laba sano isku xigaabay kala dhinteen lakin waxaan leeyahy un xaggan dee cilmiga marka la eegaya ninkaas nin caalimo waya ka kale cabdالlah بن dir inahu samica بna cmara cabdالlahi بn cmar buu maqlay yaqulu xaal uu ku qowlayo qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ayuma mri'in waa shaksi kee kamida maka kamid ah waa shaksi kasta oo qaala yidhah liakhihi walaalkii walaalkiisii muslimkaa buu ku yihi ya kafiru gaalow buu ku yidhi mooyado ya kaafirun ba iyo xarakeysan de ma noqonayso in ya-da la goodaya mooye kolle tanwiini markaasad ma qabanayse ya kaafiru gaalow buu yidhi faqad baa hadduu ruux ama rag ha noqdo ama muslime walaalkiisii muslimka ah uu ku yidhaaho kaafirow ama uu yidhaaho dee gaalba weeyo taa isagoo de matalan kaba khabrayo o le waa gaalba faqad baa waxaa la laabmay oo biha waa khasladan ah takfiirka iyo gaalayntan axaduhumaa midkood baa la noqonaya midkood bay laazimaysaa marka waa maxay si waaba in kaana hadduu yahay ninkan dee almaquulu lahu wey waa kan yaa kaafiru lagu yihi hadduu yahay kamaa qaala sa ninkan yaa kaafiru lahaa uu sheegayo oo uu gaal yahay dee isagiibaa dee run buu sheegayo Eh, bal mثalا markaa kan waxba kagama soo noqonayaan ya kaafiru yihi waxba kuma soo noqonayaan wailaa haddaanu ruuxu dee aanu ahayn sidaa uu yihi oo ruuxu gaalo aanu ahayn ruux muslima uu yahay rajacat way laabmaysaa de waa hadalkan maqaaladiisan ya kaafirudii calayhi isaga korkiisa ayay dib ugu soo noqonaysaa isagay dib ugu soo laabmaysaa bal xadيiث keliya un weeye labadiisii drqa waa xadيiث iبن cmar alfaadihiisana waaban soo aragnayo riwaayaadka waxaana jirta baabka kan ka dambeeyana waxyaalo adugu bal mثalا taas kamida ayaa inoogu iman doona xadيiث kale la socon doona hadii ala yidhah وman daca rajuلا bالكفr aw qaala caduw الlahi walaysa kadalika ilا xaara عalayh baabka ka dambeeya inooguba sugnaanaysaay bal horta meeshii waxaa jirta oo xadiiثka iyada inooguba sugan ee waajibnimada ay waajib tahay ruuxa muslimkaa ixtiraamkiisa oo dadka ragka ciddan kale muslimiinta u ixtiraamo oonu dee gaalnimo ama fisqi ama fujuur aanay kuba sifoobin aanu ku ganin ama aanu ku dhacniin taasi waa inoogu sugan tahay waxyaalaha kale xadiidka jira waxa weeye ruux muslima oo lagu sheego lagu dacniyo lagu gano gaalnimo inay dunuubta aada iyo aada u waaweyn ee aada u khatarta badan kaba midoo ruuxii kale uu halis u yahay de waxaan uu walaalkii kuba sheegayo <clears throat> waana umuurse ibnu daqiiq alcid yidhaaho baryaha dambe dee xadiidka waciidka aada u daran baa kuba sugan waanan kusoo laami doonaa culimadu bal waxay kuba macneeyeen lakiin hadalkan ibnu daqiiq haddaan soo naqliyo ibnu daqiiq alciid oo kale wuxuu leeyahay cidda cid gaalaynaysa muslimiinta kaba mida ruuxina aanu taas dee xaaladiisu ahayn waciid aad iyo aad u adag baa uguba sugan waana wardo aad u adag oo uu ruuxaasi kuba dhacayo waxaana ku dhacay buu leeyahy dad badanoo ama mutakalimiin ahaa ama kuwa iyagu ama kuwa loo nisbeynaya sunaba ahaa ahlxadiis ba ahaa adigu dad dawaaif kala duwan ba ku dhacdo markii ay timi xaggii caqaaidka iskhilaafyo la iskuba khilaafay ayay kuwii mukhaalifiintooda iyagoo arinkii adkeynaya fogeynaya ayay barhkood ama in badan oo kaba midi gaalnimo kuba xukmiyeen waciidkana ruuxa la ruuxi dee aan khusumtooda ama kan uu gaalaynaya xaaladan aanu ku sifoobinba waa waciid haleelaya jaani ku doonaha kaba yimaado taas iyada waa mid arrinta jirta waxa weeye horta xadiisku dee mid baa la laamayadun ama ay ku soo noqonaysaa macnaa haddaanu kii gaal ahayn isagii bay gaalnimadii dib ugu soo noqon bal taas baa xadiiska iyada inoogaba sugan kolleyna de caawa xalayna malaa waxbaan soo aragnay caawana axaadiisu way noo socon doontaa waxyaalahan dadka kaba dhacaya ee macaasidi iyo acmaashaba ah oo bal masalan laba xukminayo dee ruuxii ficilka caynkaasa laba yimi inuu kuba gaaloobayo xalay ruuxii zaaniga ahaa iyo kii shaaribkaa iyo saariq iyo kii muntahibkaa baynu soo maray marka ay ficilkaa ku jiraan inaanay dee iimaan lahayn baynu soo maray kolley waxyaalihii laba yidhina waaban soo marnay cawna kolley waxyaalo ayaa dacaaw imika inoo bilaabmay lakiin casharkuba kolley umuurahaasunbuu ku dhamayn doon ku dhammaan doonaa arrin baa markaa jirta hore aynu soo marnay oo aynu halkii iimaan soo marnay ee aimadna marka la eego ama kutubtan axaadiisa iyo taa ha noqoto ama kutubta caqaa'idka markay kaba hadlayaan ruux muslime dembi inaan laguma gaalaynahayn eh waxa ay tahay oo dee ay markaa dadka ahlu xaqa madhabkoodu ruuxii muslimka ahaa macsiye uu laba yimi qatl ha noqoto zine ha noqoto wax kale haba noqotee oo bal masalan inaanu macsiyadaas bal aan dee ku gaaloobeyn haddaan istixlaal iyo banaysi uu banaysanayaa jirin taas baa iyadoo jirta ee kolley waxaa taa kaba duwana waa ama khawaarij qowlkoodii ahayd ruuxu macsiye kabiire hadduu ku dhaco waa gaaloobay oo ahaan dee imaankiisii waa burayba naarna waa ku daa'imaya iyo muctazilo dee ahayd ma gaalnimo kuma xukminayno lakiin manzila bayna almanzilatayn sugaya imaanna meeshii mu'minnimada ka teg gaalna imaka ma ah waa manzilo labada udhaxaysa lakin dee natiijadu waa isla midoo naar waa ku daa'imaya loomana naxariisanayo naarna kama baxayo taas baa qowlkoodu ahaa waa wixii macasi dee dadkii kale ee bal matalan ahlulxaqna qowlkooda wata aan soo sheegnay marka axaadiisa dee ama kan aan hayno iyo kuwa inoo dambeeyaba daahirkoodna waxay keenayaan ruuxu ficilka caynkana hadduu la yimaado ruuxan ku yidhaaho waa gaal bal matalan haddii aanu ruuxaasi gaal ahayn u gaaloobayo oo uu taa kuba gaaloobaya daahirka xadiisku keenaya bal markaa halkana culimadu kolley iyagoo umuuraha aan soo sheegnay de bal mثلا نصuص iyadoo ay de waxyaalo kalena ay noo dambeeyeen kolleyna bukhaarي baaba terjamaya cunwaan uba dhigtay de waxa weeyaan baabu kfraan الcashiri wa kfri duna kfrin oo kale oo de inuu de mثala gaalnimadu ay maraatib leedahay kfri ruuxa diintiiba ka wada saaraya oo ka uu kuba gaaloobayo dee islaamnimedkiisii ama imaankiiba uu kagaba baxayo waa kufrigii weynaa almkrij can اlmila iyo kufri kaa kawaba oo aabsan oo iimaankii iyo islaamnimadkii kagaba bixin bixinbe laakiin de waa acmaashan rasuulka ilaahay kufri kuba idlaaqay oo bal matalan ama kufri nicmaha kuba adigu dee dembi weyna laakiin aan heerkaaba gaadhsiisayn oo aan dhibal matalan kaba saarin taa inay jirto oo kale bal umuurahaas ban waxa weeyaan kolley culimadana waxaa kuba xambaaray waa arrimaha horeen sooba sheegay iyo xadiiisna saxiixa kuba sugan oo rasuulka ilaahay isagoo dumarka kaba hadlaya sheegayna ahlunaarka inay u badan yihiin markii dee sababtii ay ahlunaarka ku noqdeenna muxuu yihi yakfurna cibaaradaasu ka cabiro keli ah way kufriyayaan markii rasuulka ilaahay la weydiiyey salawaat wasalaamu alay yihi dee yakfurna bilah ma ilaahay bay kaba kufriyayaan ayaa wuxuu sheegay rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh inay dee maala yakfurna alcash kufraan alcashira ma yakfurna alixsaan ixsaankiiyo samafalkii loo lahaa cashirka xaqiisi oo ayay qarinayaan oy dafirayaan oy kaba kufriyayaan oo si uu rasuulkii ilaahay sii tilmaamay ama uu xadiidka kuba sii dhameeyey haddaad middood e weligaaba aduu ixsaan falayso mar ay waxun ka aqoonsato weligaaba khayrka amaan arag bay odhanaysaa bal markaa wuxuu kufri buu kaba cabiray kufrigina waa dee kufri aan almukhrij can ilmilla ahayn markaa halkan umuurahaasi waxay keentay axaadiisa inoo dambayso oo dhan iyo kuwani wixii lamid ah culimadu dee inay kolley awilaan daahirkoodu taa haba ahaado taawiilada ay ku awileen mid ahaani waa iyagoo yihi wuxuu ku xambaaran tahay arrinkani ruuxii banaysanayey oo ruuxu markuu leeyahay ruuxani waa gaalba hadduu ictiqaadsan yahay waxaan uu ku sugan yahay waa ruux muslima waxaan uu ku sugan yahay inay gaalnimo tahay inay dee wax baadil oo d markaa dee taa ay tahay iyada oo ama uu tan banaysanayo inaysan isaga xalaal u tahay waa ku gaaloobayaabo dee mustaxilkii bay kuba xambaareen waa sida meelaha dambena ay odhan doonaan ama waxaaba weeye ho kolley in badanna ay halkan ay leeyihin de kufriguna waa kaa duuna kufriye waxaan soo laamayaa waa de khasladan waxaan u laba yimi ah takfiir gaalayntan uu la gaaleeyey ayaa isagii dib wixii ka dhalanayay ismi ahaa dembi ahaa oo dee dembi aad u weyn ah ayaa kusoo laabmayo macnuuna uu noqday faqad ba biha axaduma waa cibaarada dee kafara manaa takfiirkan iyo gaalayntan mid ahaan baa la laabmayo haddii kii noqon waayo takfiirkiisani isagu dib ugu soo laabmaya macaradiiyo ismigii iyo dee dembigeediiba isaga dib uguba soo noqonayso oo dee isaga waxaa dusha u ridanayo xambaaraya iyadoon macnu ahayn haddaanu banaysan dee waa kuba gaaloobaya rajact calayhina kolaytay waa qurdubiya siday kuba fasireen oo de isagii bay dib waxa ugu soo laabmaya waa takfirkiisii waxan uu yihi kol haddaan ruuxu ehl u ahayn se xadiidkii dee sunanta qaarkood abi daudi ay wariyeen ruux hadduu waxaan lacnad u ehel ahayn lacnado lacnadii de hadday wixii haddii uu ehel u ahaana way haleesha haddii kalena isagay dib ugu soo laabmaysaa lacnadii oo kale marka waa lacnadiisan ama takfirkiisan gaalayntiisan baa isaga dib ugu soo noqonaya waa wixii ka dhashay ismi ahaa dembi ahaa oo dee warda aad u khadiira taas baa dib isaga ugaba soo noqonaysa hadduu isagu banaysanayana bal waxa weeye iyada taasi waaba gaalnimadii bay noqonaysaa markaa diinta kaba saareysay bal kolley axaadiis kalena in allahu tacaala way inoo dambeeyaan baabu bayaani xaali iimaani man shaksi iimaankii bal xaalkiisa cadayntii weeye rakiba nacay can abihi aabihii iska nacayba oo aabihii buu iskaga jeestayoo waa nacay intisaabkiisii walxal waa yaclamu isagoo og oo dee ruuxii garasho la-aanimaha iso waa caamid waana mukhtaar waxaan aabihiina intisaabkii aabihii buu iska nacay oo uu ka jeestay taas ba waxa xaaladiisu noqonayso ayuu baabkeedii yahay ma waxbaan ka tegey ya wa ke ya anigu bal waa baabkan waan filay aniga baab ii yaalayo dhib ma laha iska daaya waan soo socda waan filaya anigi laha xadiis ba inoo soo sonoga baabkaay lakin de aniga baabkan kale waayo umuuro baabkan munaasiba ayaa la socotay bal hadduu xadiiskan yahay bal dhegeys وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna عبدالصمد بن عبدالوارث بن عبدالوارث قال xdثna أbي قال xdثna حuسين المعلم عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أbا الأسود xdثه عن أbي dr xadيثka makaasa bs ada waa kan caadi bal marka أن أbا dr أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xaalu ku qowlayo xadيثka sanadkiisu waa sanad aad u dheer waa sideed ruux weeye macnaha muslim iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh maanta sideed baa udhaxaysa waana asaanidiisa kuwa ugu naasilsan ugu dhaadhacsan weeyaan ama ugu tiro badan oo mid sagaalana waan soo aragnay kana sideed weeye dee kuwa ugu tiro yarna afar weeye saynu soo marnay oo iyaga uu inagu soo noqnoqdaaba bal marka ayn waxaan filayaa raggana xusein ibnu dakan almucalimna horeaynu soo marnay cabdisamedna aabihii cabdulwaris buu ka warinaya labadooduba atbaacu taabiciintin bay kaga mid yihiin ibnu buraydahana habeen dhoweyd baaban soo marnay e laba nin baa walaala ahoo bureyt ibnulxusayb saxaabigaasi dhalay oo culimadna ay dhaheen mataanaa bay ahaayeen waadna laba nin oo taabiciintii kamida ah abahoodba waa saxaabi labaduba hiqo ahaa labaduba caalimiin ahaa oo qaadinimona isaga dambeeyey magaaladii marwo la odhanayo midna sulayman baa la yidhah midna cabdullaahi baa la yidhaah waa cabdillaahi markaa kani ee sulayman ma aha yaxya bnu yacmarna waayo waxaan kusoo aragnay xadiidkii ugu horreeyey ee sanadku inooguma bila kitaab ulimaan inooguma bilaabmo yaxya bnu yacmar uu kuba jiray markii ay ibnu cumar u yimaadeen ay weydiinayeen qolooyinka lahaa qadarka inkiraya xadiiskii dheeraa aynu kuba soo maray ama abulaswad baa caawa cusub baan filaya isaga ninkii mashhuurka abulaswad diili ama abulaswad duali kunyadiisa iyo nisbadaasu ku shuurobay ama diili hala yidhaho ama duali hala yidhaaho waa reeru magaciisa dalim ibnu camrin waa la yidhi kollay magacyo kalena loo sheeg waa ninkii cilmiga naxwadaba ninka la yidhaho waa bilaabay oo cali baa u tilmaamay dee si habku uu ku alifayo ku urinaya markii dadkii dee inta d waxa weeye luqadoodii hore aad arkay in fasaad iyo laxni uu kusoo biiray waa abulaswad oo marka xagga la eego waktigii rasuulka nin jiray buu ahaa bal waa mukadram oo waktigaasba waa islaamay lakin waxa weeye dee rasuulka ilaahay lama kulmin salawaat ullahi wasalaamu aleyh nimanka mukhadramiinta la odhanayey ayuu kaga mid yahay oo kolley toddobaatankii hijrada horteed buu dhintay wuxuu ka waramaya صaxaabigii jaliilka abu dar alghifari de isaguna imaka inoo horeysa xadiiثu leeyahy lakin de waa صaxaabigii macruufka mashhuurka ah anahu صaxaabigaasi samica wuxuu maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaal uu ku qowlayo laysa ma ahaanin oo ma jiro weeye min rajuli nin mintu zaa'ide weeye markaa ismigii laysaa rajulka buu noqonaya de haddii minta aan tuurnana marfuuc buu noqonaya ismiga layse waa marfuuc lakiin zaa'ide weeye oo halkan layse ma jiro oo ma ahaanin min rajuli rajulkuna sa markaa hore soo sheegnay waa tacbiirkani waa tagliib une haweeneydna waa la mid u abtirsanaya ligayri abihi aabihii cid aan ahayn walxaal huwa yaclam wuu og yahay isagoon aabihii inaanu ahayn buu og yahay aabihii bu unisla sheegtay cid aan ahaynba ilaa oo uu jiro kafara waa kufriyey waman idacaa ruuxa sheegta maa laysa lahu waxaan isaga usugnaanin oo waxaanu lahayn oo ama dee aanu isagu lahayn buu sheegtay maal ha noqdeen xaqale noqdeen dacawadii baadilkeed guud ahaanna way soo gelaysaa cilmi ahnuu dee ku sifoobnoo sheegto nasab aanu lahaynuu sheegto salaaxi adugu waa guud ahaanba waay dacawadii baadilkeed oo dhamina way soo gelaysaaye falaysa mina kaasi annaga naga mid maaha walyatabawa ha yeesho maqcadahu meesha uu ka degayo dee meel uu ka dego min annaari naar ha yeesho macnaa lafdigu waa khabar mee waa amar macnuu waa khabaro ruuxaasi de waa jaziisa taa noqonaya de in laga cafiyo iyo inuu muto oo gala labadaba waa dee markaa kole hadduu muwaxidnimo ku dhinta waa taxta almashiice wuxuu yeeshay ruuxaasna maqcad iyo meel uu ka dego iyo manzilo ayuu naar ka samaystayba oo dee ficilkiisa caynkan ah idcihiisaa ku kasbaday waman daca ruuxa ugu yeedha rajula nin bilkufri gaalnimo gaalnimu ku dacni waa gaal buu yihi wa taas aw qaala ama se yidhaahaa kolley halkan iyadoo la rafciyey iyadoo la nasbiye labadaba ay ku dabdiyeen oo qolooyinkii kitaabka sharxay ama inoo soo naqliyeyba sharxba intaan la gaadhin alfaadda kitaabka inoo soo dabdiyey ee usuushii aada u dabdisnayd haddii caduwullaahi la yidhaha xarfunidihii baa xadfan haddii caduwullaahi la yidhaahna dee mubtadaan uqadaraynaa aw qaala yidhaaha caduwullaahi yaa caduwullaahi cadowgii ilaahayow waa marka aan nasbino ama aw qaala yidhaha caduwullaahi huwa isagu caduwullaahi waa cadow ilaahay isagoo ruux sheegaya walxaal laysa kadalika ruuxna aanu sifadaa ku sifoobin gaal aanu ahayn cadow ilaahay aanu ahayn ilaa xaara calayhi macnaa ruux taa yidhaaha oo saa yidhaaha ma jirto ilaa oo la helo ruux markaa cid kale iyo ruux kale oo muslimo gaalnimo ku dacniyey ama cadow ilaahay inuu yahay kol haddaanu isagu wasfigaa ku sifoobin xaara waa laabmaya calayhi korkiisa qowlkiisaasi isagu dib u laabmaya laftii rajacana markii hore aan soo aragnay xaare iyo rajaco iyo baa iyo isla wada macna halkana wixii isagu dib ugu soo laabmayaa weeye isagu dib ugu soo laabmaya laftiga halkan ilaadan dee markaan jumlada ugu dambeeyo eegnayno jumlooyinkii hore waa saddex jumlo xadiis kooba kooban iyo mid kastaabata kale ka go-an tahay oo dee macnaheedu u gaar yahay waman dacaa markaan eegno waman dacaa ruuxa isagu ku sheega ama ugu yeedho rajulan ruux bilkufriga gaalnimo ku gana aw qaala yidhaha caduwallaahi walxaal laysa kadalika ilaa istisahan iyo meel uu yimaado ee meelihii iman jiray ma aha walow dee aan gara aan ognahay axaadiisa iyo kolkol way kusoo noqnoqotaa iyadoo mantaasun ay taalo wax nafyo horeeye aanu jirin istisahanna yimaado marka kollay taasna ama waxay ka dhigaanun jumladan inaan dee laysadii aan soo raacino oo siuu halkan nawiba ishaarayo oon idhaahno waman daca ay walaysa man dacaa ma jiro tira wax ugu yeedhayo rajula nin bilkufri gaalnimo aw qaala odhanayo caduwallaahi walxaal laysa kadalika ilaa uu jiro xaara calayhi isagu dib waxaasi ugu soo laabmayaan oo ugu soo noqonaya bal oo aan waxa weeye inaan bal matalan cibaaradan idhahdo waa cibaaro aad iyo aada u dhow oo adigu waa iyadoo dee macno nafyi imaka halkan aan gelino si hadalka ilaadan istisnahan dambe uu inoogu hagaago uun walow dee kolkol haddii dee lafdigan marka macno ahaan la ego macnaha uu leeyahay oo ujeedada ruuxii dee saa yidhaaho waa kusoo laabmaya un iyadoo macno ahaan istisn laga dhiganayo iyada basi aanu kuba sugnay bal taasi waa yar dhowdaan leedahay haddaba bal waa saddex axaadiisaan yar wada eegeynaa horta aan lafdigooda isyar raacinayna waan kusoo noqonaynaa xadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadaثna بن وهب qال أخبرnي cمر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أbا هريرةa يقول سندka xadيiثka hاrون بن سعيid الأyلي waa nin أطباع taaبiciintii dadkii la kulmay ahaa ثقa weeye iبن وهبina waa imaamkii macruufka inuu marar badan soo maray cabdاللahi بن وهب cmrkan halkan ku jira cمر بن dinaarkan kaba waramaynay maaha ee waa nin isna atbaacu taabiciintii ahaa culimadii reer masar ahaa welibana dee isagu dadkii dabaqadiisa waa ka hor dhinto camr ibnulxaaris baa la yidhaha nin faqiiha weeye ninkan ibnu wahbi kaba warinaya kolley caawna waa kusoo noqnoqon doonaa jacfar ibnu rabicata waa nin isagu dee kolley ibnu rabicata ibnu shuraxbiil ibnu xasana awowgii shuraxbiil ibnu xasana markaas saxaabi buu noqonayaa isaguna waa nin iqa oo iqaadkii ruwaadda kaa mid oo qolooyinkaa taabiciintii ugu dambeeyey ahaa craaq ibnu malikna waa inagu cusub iyo caawa kutubta lixda ana craaq la yidhaha isagun baaba jira nin kaleo craaq la yidhaaho kutubtan umuhaadka ama ususha lixdaa ah kuba sugani jiro allahuma nin craaq ibnu khaalid la yidhahyo isagu daciifa jire lakin kaasi abi da baa kutubtiisa qaarkood en sunanta ahayn waa kitaab qadarka ah, kitaab ulqadar ayuu wax kaga wariyaa ramzigiisay siiyaan kutubtan lixda ah, ciraaq waxa la yidhaaho ninkanaa jira waana nin taabiciya ah, oo ninka abu hurayre iyo dee dabaqadiisa laba kulmay nin addoomihii ilaahay saalixiinta kamid ahaana buu ahaa dadkii macruufka dadka fari jiray munkarkana kaba nahyin jiray aadna waxa usoo dhoweyn jiray cumar bnu cabdilcaziiz waktigii khilaafadiisii iyo isaguna aad buu ugu dhiirin jiray inuu xoolihii dee ay markaa nimankii reer bani umaye iyagoon xaq ulahayn ama fay ha noqoto ama madaalim haba noqotee gacmahooda kuba jiray ayuu ku dhiirin jiray inuu ka qaado kaba soo celiyo cumarba waxyaalo badan waa sameeyey laakiin de wixii haddana kolley markaasu aad ugu dhiirin jiray markii cumar dhintay u qabtay ninkii yaziid naqis la odhanaya ama yaziid ibn cabdilmalik ayay u masaafuriyeen jaziira dahlak la oran jiray madiina ayuu jooga oo waaligu soo dhe markii dambe madiina laga qaaday dahlak waxay ku taalla eritrea ku taalla dee waktigaa hore kutubtii hore waxay odhanayeen garbiyulyaman waa dee jaziiradiinba kaba dee eritrea dee waa jazaa'irteeda kaba mid ah oo dee markaa hore yaman ba adigu dee jazaa'irteeda kutubta inooguma sugnayd dahlak baa la odhanaya waa jaziiro reer bani umayeed ninkay dee markaa u cadhoodaan ama ninkay doonayaan meel aad u kulul weeyo cidhiidhi ahayd oo kaas bay usoo masaafurin jireen waxaan filaya inuu kuba dhintay walo bacd اkutub ay muuqato inuu madine kuba dhintay lakin waa riwaayo keli ah ee inuu halkaas kuba dhintay kole qarnigii ah, labaad bilowyadiisii oo boqol iyo dhowr kii hijrada ayuu noqonaya bal nin saasuu ahaayo qxbix bdahlaka min beldatin fakul mri'in xalalik ninka meesha la keena koley nabad si looga noqdaa way adkeedo dee nolol sidan waxyaalaha waa dhul xeebo aada u kulul oo aan waxba lahayn o adigoo lagu dhiman jiray inta badan waaqbix bidahlaka min bawdatin fakulu mri'in xallaha haaliku <laughs> kafaaka <clears throat> bal adigu markaa taas ba ahayd ninkan ciraaq ibn malik waxaan leenahayna waa kutubta ususha oo dhan ba ciraaq magacaas ah raawi aan isaga ahayn kuma jiro wuxuu yidhi annahu samica aba hurayrata aba hurayru maqlay yaqulu xaal ku qowlayo ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yihi laa tarqabuu hanicina can aabaa'ikum aabayaashin aabayaashin hanicina dee ragiba canhuna waa nicid iyo diidmo iyo taas dafirid bay noqonaysaa aabayaashin hanicina faman ragiba can abihi ruuxa aabihii naca intisaabkii aabihii taas naca oo de waktiyadaa horena kolkol markaa bihi dee maqaamkiisa ama liito ruuxuna mala laga yaabaa inuu tiisi kaba duwan tahay bu barhkood iyagoo nacaya inay u atirsadaan ama kaba xishoonayo atirsigiisay dee taas ay kaba dhici jirtay say halkan shuraaxdii hore qurdubi ay dhahaan dee jaahiliyadiina waa tii intisaab tabanigii waxyaalahaasi jiray ee bal ruuxa aabihii naca oo abtirsigiisa iyo dee taas oo dee ankira fahuwa kufrun macnaa raqabadiisaas ama nicitaankiisaasi waa gaalnimo ama haddaan dee nidhaahno waa dee kolley master waxaan iskaba qadarno dee halkii zaydun cadlun waxyaalihii ay ciraabi jireen oo kale o fa huwa kufrun ay fa huwa duu kufrin wey waa gaalnimo kuwa saaxiiba kaasi ama fa huwa oo targabuudan in ama ficilkan faman ragiba in masterka dee aan ka fahmayno waayo ficilka maaha waa masterkaasoo waa raqbadaas uu aabihii nacayuu kaba jeedsanaya oo taa damiir ahaan ugaba celino si dee icdilu huwa aqrabu di oo kaleeta oo bal masala icdilu de huwadan damiirkan waxaa loo celinayay icdiludan waa ficilkan e lakiin masderka aan ka fahmayno cibaaradan oo huwa cadligaas ayaa dee u dhoweeye marka huwa raqbadaas bayno markaa noqon nicitaankaas iyo kaasi kufrun waaba gaalnimo iyada markaa inaan waxba soo qadarno du kufrin yaan idhahno uma baahni haddaan taa idhahno damiirka halkaa u celino wali axaadiis way socotaan xdثnي cمر بن ناqd qال xdثna هشaيم بن بشير qال أخبرnا khالد عن أbي cثمان qال أنه qاaل rag waa raggaan soo wada aragnay khaalidkan un baa dhici kartay inay de ama de kolley dhamaan magacyada waan soo aragno maan leeya lakin de inta badan inaan xafti xifti yahayn oon la qabanaynin nin mooyaane kolley waa de wax iska cad oo garanayo khaalidkani waa khaalid الxadaa nin la odhanayo inu soo maray ama abulmunazil khaalid ibn mهraan ee laqabkiisan ama nisbadan baan ujeedaa khaalid alxadaa ah ee walow la yihi isaga kaboolo ma ahayn waa la fadhiisan jiray taas buu kuba shuhuroobo waa ninkaa weeye khaalid alxadaa wey khaalid bn mehran abulmunaazil can abi cusmaan abu cusmaan inahdi muqadimadii baan kusoo aragnay ama khudbadii dee muqadimada ama mqadimadintan soo haynayo waa nin dee mukhadramintii kamid ahaa markii dambena cumrigiisu dheeraaday oo boqol dhaafay oo in badan markaas de waxa weeyaan dee kaba dambeeyey isagoo rasuulkii nin weyn ahaa haddana in badan oo aad u badan oo dee casharata siniin rasuulka ilaahi kaba dambeeyey boqol buu dhaafay waa abu cusmaan innahdi waa mukhadrab cabdiraxmaan ibnu malli baa la yidhaha horeynu usoo aragnay qaala wuxuu yihi ninkaasi lama duciya markii la sheegtay ziyaadun ziyaad markii la sheegtay ayaan laqitu la kulmay abaa bakrata abaabakra ayaan la kulmay faqultu lahu waxaan ku idhi ma hada ladii wuxuu ma waxani muxuu yahay kan iyo waxaan sanactum aada samayseen ini anigu waxaa abubakra waa saxaabi isagu waa nin taabici ama mukhadrama markaase wuxuu leeya waxaan aada samayseen ha muxuu yahay ini anigu samictu waxaan maqlay sacd bna abi waqaasin saxaabigaa sacd bn abi waqaas qowl xaalu ku qowlayo samica waa maqlay oo udunaaya way maqleen udunaaya labadeyda dhagood min rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yidha anigu dhegahaygaan wax kaa maqlay bu le laygama sheegin walxaal waa yaqulu man idacaa ruuxa sheegta aban aabe fi lislaami islaamnimadka dhexdiisa oo gayra abihi aabihi aan ahayn yaclamu xaal u og yahay dee kolley markay dembi imanayo cilmiga iyo taasi waa shardi weeye waa muhim yaclamu isagoo garanaya anahu gayru abihi aabihi inaanu ahayn faljannatu calayhi xaraamun jannadu xaaraan bay kaba tahay riwaayo kale un baa inoo hadhee laakiin xadiidkan baa u yar baahan hadalladan sheegashadan iyo waxani muxuu yahay idaax muxuu abu cuثmaan yihi lama duciya ziyaadun ziyaad markii la sheegtay horta ziyaadkana waa nin dee kolley magacyo dhowr u lahay ziyaad ibnu sumaya la odhanayo sumayadu waa hooyadii ziyaad ibnu abihina waa la odhanayay waa ziyaad in aabba un kasoo qaad زiyاad iبn umihina waa la odranayey marka arinku wuxuu ahaa horta ninkani waa nin reer daaئfa waktigii rasuulkana salawaat ullaahi wasalaamu aleyh kolley waa jiray de iyaanu imaka laba kulminba waxaana jirtay haweeney sumayo la odrhanayo addoon ahayd baa waxay lahaa nin xaris ibnu kalada la yidhaaho oo carab dabiibkeeda ama dhakhtarkeediiba ahaa islaamnimo kuma ogin riwaayaadka qaarkoodna rasuulka ilahay de waa intii maka la joogay in dee uba diray sacd ibn abi waqas ado adigu bal u diray si uu usoo daweeyena waaba laynoo soo naqliyo dabiib alcarab oo xaris ibnu kaladata ayaa la odhanaya waa reer saqiif islaamnimadiisa dee iyada taas wax laynoo soo naqliyo ma jirto ma islaamin ninkaas baa waxa weeyaan lahaa malaa nin dee kolley laga yaaba isna addoonkii oo cubayd la odhanayana waaba u dhisay bal adigu haweeneydan frashkii waa dee ninkaas ba marka la eego xaaris eh waxaa ku dhashay ziyaadkan baa kuba dhashay saas baa ziyaad ibnu sumayana waa la odhanayay ibna umihi iyo ibna abihiyana waa la odhanayay xagga hooyena waa hadalkan waxaa keenaya ma hada ladii sanactume waxay xagga hooye ka walaalaayeen ababakrahan saxaabigan xagga hooye ka walaalaayeen oo samayadaas baa dhashay saxaabigan e waana bal matalan haweeneydana waa taan leenahay ninkaa xaaris baa lahaa ama mawalidiisii kaba mid ahayd زياد كميمين buu ahaa فaصاaxo badan xاazimana wa ahaa oo murihiisa aad u dabdiya meelihii de waaliga kaba noqday waktigii bal mثalا de cثmaan la dile markii dambe amiir cali de inta lala mubaayacooday uu baycada diiday mucaawiye iyo reer sham ee dagaaladii ya wuxuu faris buu joogay cali بn abi طaalibna wulaadiisii buu kaba mid ahaa weliba mandiqadiisii si fiican iyabuu dabdiyey adigu muxaawalaad jiray ba markaa kolley waxaana la yidhaha hadal horea jiray soo naqliyaan oo isagoo hadlaya cumar agtiisa inuu abu sufyaan maqlay fasaaxadiisiiyo taasoo uu yidhi ba la yidhi waa say kasoo naqliyaan inii aclamu ma wadacahu fii maala dee badni umi waan garanayaa ciddii dee iyadu waa kan oo xariskani ma dhalin meeshiina waa kaas oo dee firaashkaasu kuba dhashay ciddii bal masalan dhashay ama dee raximkii hooyadii dhigtay waan garanayaayo haddaan cumar ka baqanayna waan sheegan laha hadal saasa alxaasil umuuri way socdeen dee kolley malaha siyaasadna soo gashahay nin xaazimana sidaasan sheegayo dee kolley la yaqaanay baabu ahaa markaa waxaa sheegtay aabihii haleeshiiyey waa sheegashadan haleeshiiyey dee arrinkaa hadalkaa horena waa jiraa in hadalkaa horena balaaye mucaawiyat bn abi sufyaan waqtigiisii waana waqtigii ba ayuu dee haleeshiiyey de waa tan markaa laba idhaaho ziyad ibn abi sufyaan oo de waxaabay noqotay abu sufyaan baaba dhalay ninkii dhalay abu sufyaan baabu ahaa waa tan oo in markii dambena isagaaba ciraaq iyo dhulkii farisiya looba dhiibay oo de waana ninkii aada u dabdiyey ninkan dambe markii dambe waktigiisii la dilay xusein ibnu calina ninkii dhalay bu ahaa isaga markaa ma nooleyn ziyad ibn abihi cubaydullah ibnu ziyad ninkii la odhanayay abihi bu ahaa isna markaa dabadii ciraaq kaba telinayey de wuxuu ahaa ninkaas kolley hayaa gacantana ugu dhiga nin xaazim u ahaa kolley xaggaas aada u daabida ee siyaasadiisi iyo habkii uu kuba dhaqmayo taasna kolley macruuf bay ahaydba <clears throat> bal adigu markaa arrinkaasaa dhacay sheegasho ama istilxaaq baan ka cabiri karnaaba istilxaaq haleeshiin maha un dee ti abtirsin un waa haleeshiin la haleeshiiyeyba abi sufyaan o la yidhi abi sufyaan baaba dhalay oo mucaawiya sheegtay inkaar baa markaa saxaabada xaggeedii kaba yimi xataa isaga naftiisa abubakr hadalkiisii waa daayey oo waxa weeyaan de waa ka hijroodayba inuu laba hadlo waa daayey oo waa inkirey malaa isagu abu cusmaan waanu ogeyn inkaarkiisaas iyo diidmadiisa saxaabadii kalena way kuba inkireen oo dee mucaawiya umuurahan oo istilxaaqan oo kaba dhigay de inuu abu sufyaan dhalay inuu abu sufyaan yahay walaalkii yahay de waana wilaayaadka waaweyn loo dhiibay halkiina laga soo saaray de ciddii hore <laughs> u de isagu markaa asxaabtiisa oo cali iyo xaggiisii lagaba soo saaray walow dee waktigan kolley istilxaaq dhacay cali dabadi ahayd taas ay ahayd lakiin bal markaa arinku kan weeyo haddaba ziyad markii la sheegtay sheegashaduna waaba dee taasoo lagaba dhigay inuu abu sufyaan badhal aabihii abu sufyaan ahaa waktigii mucaawiyana ay dhacday ayuu abu cusmaan ku yihi abubakr de xagg hooye ka walaal ahayn markaa se buu hadalka u leeyay waxaan aad samayseen muxuu yahay waa arrinkan dhacday saasaan maqlay sacd ibn abi waqaas oo saale ayaan maqlay markaasa faqaala abu wuxuu yihi wa ana samictu min rasuuli llahi salى الlahu alay waslam aniguna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waan kaba maqlay taas buu yihi bal xadiid kalena xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna yaحya بn zakariya bn abi zaئdata wa abu mucaawiyaةa can caasimin can abi cثmaana can sacdi wa abi bakrata waa xadiidkii makan kaba soo baxnay labadoodna way noo wada socdaanuun ee sanadkun ba xaggiisa hore ayuun baaba dee ruwaad kale ay nagu soo biirtay lakiin ruwaado nin inagu cusubi ma jirayo abu mucaawiyana ninkan uu kaba warinayay iyo de yaxya caasimkan caasim ibnu sulayman ilaxwal weeye ninkaasa abu cusmaan kaba warinayay labadoodii buu ka wada wariyo kilaahma yaqulu labadooduba waxay yidhaaheen waa sacad iyo abubakra samicathu udunaaya way maqleen oo labadeydii dhegood wawacahu qalbi qalbigayguna uu xifdiyo waa weeleeyey muxamada salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kolley samicatu waxaa jira damiirkan dee ficilka la xidhiisana waa mafcuulkii oo ciddii la maqlay waaba tan oo waa b tani bedel bay kaba noqonaysaa oo samicatu way maqashay udunaaye labadeeda dhagood maxamedan bay maqleen labadeeda dhagood weeyaan oo nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa damiirkan samicatu ku jira ayaabuu imaka halkani bedelkiisii uun yahay bedel buu kaba yahay ciddii la maqlayna waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh wacaahu qalbi qalbigayguna uu xifdiyey oo waxaan iloobay ma aha xafidow yaqulu xaal uu ku qowliyo rasuulka ilaahay man idacaa ilaa gayri abihi aabihi cid aan ahayn cidda u abtirsata de wahuwa yaclamu walxaal huwa yaclamu ogaya anahu gayru abihi faljannatu caleyhi xaraam jannadu xaraam bay kaba tahay bal axaadiistii baabku ay noo dhammaadeen mid weeyaan oo xagga marka la eego dee ilaa kafaradan waa umuurihii xadiiskii horeba aan kuba soo sharaxnay axaadiista kalena inoo dambeeya oo kufrigani haddii istixlaal jiro banaysi waxani waa xalaal uu jiro dee kufrigii caadigaha buu noqonaya haddaan istixlaal jirinna dee kufri ayaa meeshii jaabda xaqii waalidka ixsaankiisii dee waa caaqnimo tawu ama caaqnimo waxani haka keeneen ama kadib kale iyo waxyaalo ee dee waa caaqnimo ixsaankiisii oo la qariyo la inkiro laga kufriyo ayaa meesha imanayo waa kufrigaasa dee ka rasuulka ilaahayba uu dumarka markuu sheegay yakfurna oo yakfurna alcashira uu markaa yidhi markii la weydiiyey waa xaggii bal maalan haddii aan istixlaal iyo taasi jirinoo bal markaa waxaan leenahay umuurahan iyo abwaab way noo socon doonaan intan aan kitaabka kuma jirno waxyaalaha caynkan ee acmaasha qaarkood dee kufri uu rasuulka ilaahay kuba idlaaqayna ee markood ha ka badiyeen tawjiihaadke laba ta'wiilo ugu weyn un baaba jirayo midi waa in lagu xambaaro ficilkan ciddii banaysatay ee lahayd waa iyo xalaal waaba gaalnimadii buu noqonaya midna muxuu noqonayaaba waa kufrigaad haddii aan taasi jirin ta'wiilka labaad waa kufrun duuna kufrin waa kufrigaa duun kaba hooseeyo waa kufru nicma halkan iman kufru ixsaan baa iman kufrigii xaqii waalidkii iyo juxuudkiisibaa imanayo bal taas bay noqonaysaa xadiidka markaa ta inoogu sugana idlaaqu kufri cala lmacaasi in kufri macaasidii kufri lagu idlaaqayo oy dee iimaankii ay kamaalkiisii ay anfiyeyso waxaa kaloo inoogu sugan oo arrinta xadiidka dee ah bayaanu taxriim اlintifaa'i min الnasb walidicaa ilى gayri caddayn la caddeeyo inay xaaraan aad iyo aad u adag ay tahay intifa uu ruuxu iska anfiyo dee nasabkiisii oo wax kalaba sheegto oo de welibana cibaaraadkan laa targabu can aabaa'ikum waa ta aan lahayna kolle asbaaba le midi waa tabanigan iyo istilxaaqani waabay noqonaysay arrin kalena way noqonaysay oo dee markaa barkoodna ay kaba soo naqliyeen de halkan qurdubiana ay kuba sharxaan waxyaalihii kuba xambaarayay qayb kaba mida ah ay tahay waaba waalidka kisadiisa iyo dacadiisa iyo danaa-adiisa ruuxan isla weyniyo ka kibir isagoo malaa manzilo yeeshay ayuu nacayeba inuu abtirsado deeta ay tan imanaysay waana cibaaradan laa targabu can aabaa'ikum cibaaraday dee ku daboolmayso aabayaashin hanacin oo haka jeedsanaya liamrin ma weeye ruux hadda markaa naca intisaarkii u abtirsanayay iyo taas naca waa inuu keenayo bal markaa kolley waxay noqonaysaa un dee bal masalan istidxaaq ha noqoto ama jaanib kale haba noqoto in dembi kabiira oo kabaairta waaweyn haddii istixlaal meesha jiro waxani waa xalaalna dee wax ilaahay xarimayna dee waaba taa aan leenahay waxaa lagu idlaaqayaaba markaa kufriga waaba la idlaaqaya arrinta kale xadiidka iyada inooguba suganna waa iyada banaanay banaaneyn xaaraan ay tahay oo rasuulka ilahi wamin adducaa ma laysa lahu falaysa mina cibaaradana waxay in badan selafka kamidi jeclaysan jireen waana inoo dambeeyaan cibaara lamid ee markaan rasuulka ilaahay leeya waxaase anaga naga mid ma waxba inaan la taataaban waa zajri baa looga jeedaa tambiih dembigan xumidiisaa looga jeedaa intaa lagu daayo oo aan laba aawilin amiruha kama jaat bay say barhkood ahayn sideedaa kuba daaya waayo iyadaa marka la eego waciid ahaan iyo zajri ahaan iyo iyadoo sideeda lagu daaya kaba mudan dee bal maala markay noqoto in lasii fasirana waa kuwa dee dariiqadii rasuulka ilaahay hadyigiis iyo wadadii iyo xaqa u laba yimi ruuxaas cidna kumaba sugna weeye waxaanu lahayn sheegta sheegashadii xaqaanu lahayn ama adigu waxa uu sheeganaya ma xaqdan ha ku tacaluqa ma yaanay ku tacaluqin kol hadaa waxaan ulahay inuu sheeganayo tan way iman gees kalena sheegashadaa waxaan ulahayn sheeganayo xataa haddii loo xukumo oo xaakimo xukumo xukumka xaakimku wax ilaahay aanu banayn ma banaynayo weeyaan oo xaaraamta unbay kuba tahay oo haddii adigu ama si un looguma baneeyo marka waxaana xaafid xajar yidhaha cibaaradan waxaa soo gelaya waxa weeyaan waa shay inaanu de dacwa waxaa soo gelaya dacaawi baila waxyaalihii la sheeganayadoo baadilkaah oo dhan hadduu ruuxu maal sheegan hadduu cilmi iyo aqoon aan jirin sheeganayo nasab dee uu sheeganayo dee iyadu intaasaa iskaga baanto nasab ama ahlubeyt ha noqoto ama waxyaala hadduu sheeganayo xaal iyo maqaam iyo karaamo sida dee markaa beriya qaarkood dawaafta qaarkood laguma yaqaanay salaax iyo waxyaala caynkaasa uu sheeganayo bal adigu wax alla wixii aan jirin ee uu ruuxu sheeganayo oo dhamiba way soo gelayaanoo dee iyaduna taxriimkaas iyo tamri adan rasuulka ilaahay ruuxa kaba beri noqday ayay noqonaysaaba <clears throat> baabu qowli nabiyi salى اllahu alayhi wasalam <clears throat> sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaalu kufrun weli bal waana kolley waxaan leeyahay baabkan aan hayno o dhan ama mawduucyada aan hayno o dhami xagga taawiil iyo xambaar iyo tafsiir ahaan isla mawduuc bay noqonayaan waxyaalihii aan marka hore soo sheegno baana halkan imanayo markaa umuurahan had iyo goor kuma soo celcelin doono wuxuu baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh sibaabu lmuslimi fusuuqun ruuxa muslimkaa caydiisa la caayo waa faasiqnimo lafdiga sibaab haddaan sidiisa ku laqbeeyana saaba masarkeedii weeye sida qaatalaba qitaal ay masarkeedii tahay de bal mala waa asalka waxaa loo jeeda manaa sab muslim baan kuma fasiraya haddii sideeda lagu laqbayn lahaa waa caytanka dee ruux muslima lala caytamaya fusuqu faasiqnimo iyo waqitaalu la dagaalankiisa lala dagaalamo ruux muslimana kufrun gaalnimo wey ta dambe bal adigu ruuxii muslimkaa caydiisa la iyo qitaalkiisa taas wixii waciidkan weyne kuwa baabkiisa iyo xadiiska laftigiisa ay noo imaneen xadaثna mحamed بن bakar بn الrayani وcawn بن سlاm qaala labada nimbaca way noogu horeysa lakiin labadooduba atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay weye maha iyagu taabiciin atbaacu taabiciinna maha waa dadkii la kulmay un qolooyinka labadoodna waa laba noo siqa aha weeye cawn بن سlamna kitaabka mslim baabu kuba sugan yahay mr qaala waxay dhahan labadoodaasi xadaثna mحamed بن ضلحata mحamed بن ضلحة ayaa noo waramay mحamed بن ضلحة بن مصرف وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي qال xadثna سفyان ح وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna محamed بن جعفr qال xadثna شعبة كلهم marka كلهم maxay noqon markii hore محamed بن ضلحة ayaa n ku joogsanay markii labaadna سفyان الthawrي ayaan ku joogsanay sanadku ku joogsaday marka saddexaadna shucba saddexdaas weeye kulluhum dhammaantood waa saddexdaasi yay ka wariyeen can zubaydin nin zubayd la yidhaaho can abi waa'ilin can cabdillahi bni mascuudi qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam bal zubaydkan zubayd ibn اlxaris baa la yidhaahaa bukhaari iyo muslim bal kutubta lixdaaba aan idhaahno wax zubayd la yidhaha isagun baaba jira waana nin hiqa ah weeye oo sikaaru taabiciin kamida saalixna ahaa zubayd ibn اlxaris lyami in waxaa jira nin zuyayd halkan b ba iyo ya weeye zubayd oo lakiin nin zuyayd la idha ama ziyayd oo kitaabka muwadaأ kuma sugano isaguna labada صaxiix ama ususha kale lixdaa inooguma sugnaa isaga zubaydkani kuma sugna zuyayd ibnu salti baa ku sugan waa labada magacee isshabaha isku dhawo kaasi waa zuyayd kana waa zubayd lakiin kaasna waa muwada un kana waa kutubtan kaleu inooguma sugan yahay wax kaloo dee la wadaagsaday magacana maba jirto oo shaalna u keena abiwaailkan uu ka warinayaana waa nin taabici oo weyn oo raggii mukhadramiinta mid ah oo dee toddobaatankii hijirada intii ka horeysa u dhintayba shaqiiq ibnu salama la yidhah kolley muqadimadiina iyadoo nin abi waail oo la daciifinaya aan soo maray ayaa welisa abaa waailin oo dee shaqiiq ibnu salama taas baynu kusoo aragnay waa nin taabiciya oo mukhadrama oo siqa a weeye oo magaciisa shaqiiq ibnu salama la yidhah lakin kunyadiisana abu waail kuba shuroobay magaciisana loo yaqaano ninkaasa wuxuu ka warinaya cabdillah ibni mascuud oo qaala qaala rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi simaab sibaab sibaabulmuslimi muslimka ruuxa muslimka caydiisa la caayo dee xaq daro iyo xaq la-aan laguba caaya fusuuqun faasiqnimo weeye waa daacadii oo laga baxayo ruuxu waa ku faasiq buu noqonayaa oo faacilka taa la yimaada ee ruuxii muslimka ahaa dee gardarro ku caaya waa shay horta xaaraam ku dhacay biijmaaci اluma xaaraam ah waa dembi weyn waanu faasiqna uu ku noqonayaa uu kaga baxo daacadii iyo magacii dee cadaalo ee dee magaca amaaneed ahaa tii baaba ka suulayso oo faasiq buu ku noqonaya sibaab lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu la dagaalankiisa lala dagaalamo kaasna kufrun gaalnimoba weeye oo la dagaalankiisa lala dagaalamaya bigayri xaq inama qitaalkiisaas isaguna gaalnimo weeye taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh xagga bal dee ruuxu faasiq buu ku noqonaya waa macno cad laakiin macnahan ah, ama halkan ah gaal la dagaalankiisu gaalnimo weeye hadalkii marka dhaweyd aan ka soo baxan unbaa soo noqonayo haddii istixlaal jiro <coughs> banaysi uu banaysanayaa jirto oo uu leeya waa ii banaanya ruuxan dhiigiisa inaan daadiya kale dee waa ku gaaloobaya wax ilaahay xarimay ruuxii banaystee garanaya garasho dee isagoo waxa weeyaan wixii mukhtaara oo wixiina og cilmi u leh taas laba yimaada haddii laakiin aanay taasi jirin kolley dee kufrigii kufrigii ukhuwadan islaamka iyo nicmada jaanibkaas ah oo la inkiro iyo la dafiro la qaryo ayay noqonaysaayo kufrigaa duuna kufrin buu noqonayaaba gees kale haddii la eego kolley waan ta'wiilaadkooda waxaan haddii dee uu waxaan laazimo usan kuma sugnaado gaalnimaaba kuma dhow yahay ama gaalnima u gaarsiin karaaba shumigiisii oo kale calaa kulli xaalin waxaan leenahay uun haddii aan istixlaalkaasi jirin macaasidii kale ayuu laba mid yahay la dagaalanka iskaba daaye dilka uu ruuxu dilo ruux bigayri xaqin ku dilo dee waciidka aad iyo aad u adagi waa yimi haddaan istixlaal jirin dee waa kufriga duuna kufrin buu noqon diintii midka uu kaga baxayo ma aha taas bay noqon oo ilahay baaba subxaanaه wataعaalى wain daa'ifatani min almuminiin اqtataluu markaa faasixu baynahuma waa laba kooxood oo muslimiinta kamida hadday islaayaan mu'miniin baa ilahay iyagoo dee iqtitaalki jiro ayuu walaalihii kaba cabiray oo walaalihii dee inama اlmuminuun akwa fasilxu bayna akhawaykum kuwana iyagoo iqtitaalkan iyo dagaalankan ilaahay leeya heshiisiiya dhex hadday midig gardarootoy markaa heshiisiya sulxigii aqbali weydo dhan ka wada noqdo la dagaalama taas ilahay waa kan muminiin kaba cabire daaifadii marka haddii istixlaal jiro de waa sadee talabaadna nusuustan shareecadu maha nusuustee midba juziyaba gaar loola baxo oo gaarkeedii loogu fasiro waa nusuus laisku wada fasirayo laisu wada keenayo taas baa umuurahaas baana dee xukumkii arinku uu noqonaya kufri waa lagu de marka la eego ilaaqan shareecada way kuba ilaaqday haddii istixlaal jiro waa haddii kalena dee kufriga aduna kufrin dee nusuustii kalaaba imanaysa zanigii iyo shaaribkii aynu soo maray imal an baan soo aragnay haddaan dee taas un qaadano on idhaahno islaamkiiba way kaga baxeen maxaa inaga hor imanaya nusuustii kale wa in zana in shar bal maxaa inaga hor imanaysa rasuulka ilahay ku zinaysaa loo keenay ku khamro cabo waa loo keenay ku waxday waa loo keenay xaddi ridbe kumuu ogino way gaaloobeen oo markaa la idhaaho waa murtadiin xoolahoodiina ayfay noqdaane mid kasta xaddiisii gaarka ahayd ayuunbuu ku ogay isagoo xataa diiday kaa khamrada cabay ciddii lacnaday ee markii marar lasoo celceliyey ee yihi maye ukaadii ha lacnadin oo walaalkiin shaydaanka u kaalmaynina marka nusuusna waa dee aan si wada geysanaynaye muhimku baabkana waa tan maqsuudka weynba axaadiian istaba socoto kuwo kalena way noo dambeeyaane macnuu taas buu noqon wey xadiidkana bukhaari oo kale markuu warinayey waxa weeyaan waa iyadoo la weydiiyey markaas abu wail oo kale oo mala wuxuu weydiiyey ninkii weydiinaya bal mثalا tan isaga de xadiiska murjiada khaasatan waktiyadii ay muuqdeen ay daahireen oo ahaa dee macasiya waxyaalaha ruuxa mumina kol hadii iimaan jiro iimaan uu laba yimi macsiyadu waxma yeeleyso bal taas buu su-aashu weydiiyo markaasuu xadiidkan ugu jawaabo ruuxa muslimkaa caydiisii maxay noqotay faasiqnimo marka waa tan oo waa radin oo xadiidka ugu jawaabay waktiyadii ay muuqdeen oo waa waktiyada abiwaail iyo salaayaal sagaal aduu waktiya dambe u dhintay kolley markaasaa deeta waxay ahayd waktiyadii dee hadaladii hore ama afkaartii horena sooba baxeen oo xadiiskii buu jawaabu gabadhigu sidaasa rasuulka ibnu mascuud kaa maqlay sagoo rasuulka ilahi kaba soo naqliyo ujeedada hadday arrintu tahay sida ay sheegayaan oo ah ruuxa macsiyo uu la yimi inaanay waxyeelahayn dee faasiknimo laguma magacaabeen kufri halkan laguma magacaabeen wuxuna waa waciidkaa weyne dee taa uma yimi xadaثna abubakr بn abi shaybata وبn المثنى عan mحamed بn jaعفari عan shucbata عan mansuuri xa وxadaثna بن نmayri qala xadaثna cafan qala xadaثna شhucbaة عan الأcmaشhi kilahma عan abi waئli عan cabdالlahi عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم mil xadiiskii imakaan kaba soo baxnay un kolley ruwaadana waxaan filayaa nin imaka an islaaho waa cusub yahay meesha ma jiro ee mansuurkaa shucbo ka dambeeyana waa imaamkii caabidka ee صاalixa mansuur ibn الmuctamir ee bal mثala reer kufa cafaanna waa cafan ibn mslim safar o isna horeynu usoo aragnay un abuwailna waa tan imaka baan haynay baabu bayaani macnaa qowli الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdi wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani macnaa qowli الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay qowlkiisa macnihiisii uu lahaa cadaynteed bal waxa macnihiisu yahay uu rasuulku yihi laa tarjicuu halaabmina bacdii dabaday kufaaran gaalnimo ha ku noqonina oo yadribu uu garaaco markaa bacdukum bacdigiin riqaaba bacdin bacdi qorihii uu garaaco islaysaan xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn الmuثنى وبn bashاri isna waa mحamed جamيعا xaalayin can mحamed بn jaعfari can shucbata kolley waxaan filaya malaa waan xafidnay de habeen ay nagama hadhayaanba maba jirto shucba iyo gundari moxamed ibnu jacfar iyo ragga kasii horeeyo kaba badan xa waxadahnaa cubaydullah ibnu mucaadin walafdu lahu macnaha saddex sheekho horeu sheekhu kitaab xadiidka inooga soo naqliyey imakana sheekh afraad buu ku laabmay cubaydullah ibnu mucaad lafdiga inoo soo socdee lafdigii mucaad weeye buu leeyahay muxuu yihi markaa mucaad xadahanaa abi abina waa mucaad ibnu mucaad oo hore aan usoo aragnay qaala xadaثna shucbatu markaa shucbay ku kulmayaan waxaana mعaad ibn mعaad iyo maxamed ibn jaعfar gundar baa siman markaa maanta oo shucbo ka wada wariyey can caliي bni mudrikin أنه سمع abا زرعة يحadiث عن جده جرير qال أنه qال علي بن مdrikna adigu waa nin ثقahun oo taabiciintii dambe kaba mida abu زurcana intan kitaabulimaan kusoo jirnaan soo aragnay oo jرير بن cabdاللahi baa u awowa magaciisana kolley kunyadiisa buu aad ugu shuuroobay harim way yidhaaheen waxyaalo kalena way yidhaaheen abu زurعة waa abu زurcة بن cمر بن جرير muxuu yihi جرير بن cabdاللahi qاl qaala lii wuxuu igu yihi النabiyu nebigu slى الlahu عalيه waslم fي xajaة الwadaaci xajkii xajaة الwadaac istansit الnaasa dadka aamusi oo dee si khudbadii rasuulka ilaahay ay u maqlaan si hadalkiisan ay uu markaa majmaca aad iyo aad u weyne meel kastaba la isaga yimi ee kumayaalku joogo inuu wada gaadhsiiyo ayaa wuxuu ihi dadka waxaad amartaa inay aamusaan oo snsitnasintiyataada waa ti dalabka faa'iideyso macnaa amar inay aamusaan sida umuurtan weyneen u sheegayo aan iyaga dee xambaarsiinayo ay u maqlaan oo de ay markaa iga maqlaan ay u dabdiyaan stansiti markaasaa si maqaala wuxuu yihi laa tarjicuu halaamina bacdii aniga dabaday kufaarad oo macna ha ahaanino ha noqonin aniga dabaday gaalnimo ha ku laabmina oo dee dib iyagoo kufriya oo gaaloobo oo yadribu uu garaacayo bacdukum markaa waa kufaarte waa sida dee gaalnimada ay ku noqonayeen ama ay kufaar kuba noqonayeen kuwaasoo yadribu uu garaacayo bacdukum barhkiin riqaaba bacdin barh qoorahoo de waa maanta ah muslimiinta dhexdoodiiba e waxa weeyaan ah, dadka ugu badan ee iyagu dhexdooda iska dile islaaye isqarxiye istaas inay iyaga yihiinba waana arinkaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh noogaba digay laa tarjicuu bacdii kufaaran kuwaasoo yadribu garaacayo bacdukum barhkiin riqaaba bacdin bar qoorahooda weeye kolley imika halkan maxalushaahidku waa kufaarnimadan islayntaa la islaynayo ruuxa muslimka ruux kaloo muslima dee iska dilaya ama xaq iyo gardar kuba dilaya taas baa rasuulka ilaahay muxuu ku magacaabay kufri iyo gaalnimo inay tahay hadday istixlaal tahay waa arrin cad oo dee fii xaq mustaxila bigayri xaqin haddii kalena waa umuuraha aynu soo marray wa qitaalu kufrin waataan soo marray bal wixii kale inoo fasiraye macnahan aynu kusoo yar celcelinay aynu bal markaa ka wada qaadanaynayna bal taasba weeye oo de haddii la yidhaho waa kufri nicmo iyo xaqi islaamka oo laga kufriyey haddii la yidhaho dee afcaashii kufaarta gaalada waxaan yeeli jirtay ee si gaaladii oo kale dee taa ha samaynin oo kale bal masalan iyo waxa weeyaan intuba waa noocyo tawjiihaad e lakiin macnuhu de waa taan soo ogaanay وxadثna عubayd للhi بن mعاadi qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عن waqid بن محamedi عن abيه عن iبن cمر عن النaبي صلى الله عليه وسلم بmثله xadيثkii hore jrير بن cabdاللahi baa warinayey xadيثkana cabdاللahi بن cمر baa warinaya lakin kii buu lamid yahay laa تrجicuu baعdي كفاra intaa stansintaas un ba la socon waa xadيثkii marفوuع ahaa laa تrجicuu baعdي كفاra yضرب bعضكم رقاaب bعض kolley sanadkana shucba iyo waxa ka horeeya waa tan imakaba inooguma sugnayd waaqid ibnu maxamedna horeynu usoo aragnay kolleyna kumaba jiro usushan inaynu hayno oo dhan de de umuhaadka kuma jiro e waxa wey magac markaa waafid magacyada dhacaa waa waaqid un de waaqidka kolley dhowr buu noqone ninkana horeynu usoo aragnay oo waa nin alu ibnu cumar ah waayo waaqid ibnu maxamed ibnu zayd ibnu cabdillahi ibnu cumar weeye horaanaynu isagoo taa u dhan soo aragnay isagii nin kale walaalayiin iyo baynu soo aragnay وxadثnي abubكر بن abي شhaybة وabubكر بن khلad الbahiliy qaala waxay idhaaheen labadan abubكر abubakarka hore waa garanna waa inagu badan yahayba waa ninka ugu badan ba dadka axaadiisa uu muslim kaba wariye sida hore soo sheegno kun iyo shan boqol wax ka ziyaadsan buu kaba wariye abubakr bin khalaadkana magaciisa moxamed baa la yidhah ka isaga cabdillah ibn moxamed bu aha abubakr ibn abi shayba moxamed ibn khalaad ibn kasir baa la yidhah waana ninka dabaqadiisa un dabaqadii atbaacu taabiciintii la kulantay kuwoodii ugu waaweynaa una qaala waxay dhahan labadoodaasi xadaثna mحamed بن jaعفari qala xadaثna شhucbaة can waqid بn mحamed بn زaydi waa kan in yar baa tirsintiisi u yar kordhiyey anahu samica abahu abihi mحamed buu maqlay yuxadiثu xaal waramaya can cabdالlahi بn cmar mحamedna waxa u de waxa weeye u awow ahaa cabdالlahi بn cmar ba marka awowgii buu la kulmo awowgii buu kaba waramayay can النabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu qala fi xajaة الwadاع xajkii xajaة الwadاع baa rasuulka ilaah yihi oo dadku sii sagootiyey khudbadiisii iyo dee khudabtiisiibu umuurtii diintooda kuba baray wuxuu u dardaarmay inay sharciga gaadhsiiyaan ciddii kaba dambeeyey de iyaga aan halkaa joogin dee dadkuna markaasi ay rasuulka ilaahay dardaaranadiisi iyo umuurahaas oo dhan bay kaba qaateen in dee tawdiic arrinku yahay wuxuu yihi wayxakum aw qaala waylakum laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaab bacdan waa cibaaradan kaba soo baxnay waana xadiiskii ibnu cumar ee inoo dambeeyey intan wayxakum aw waylakum unbaaba meesha dee waana shaki de waana laba kelimo una horta maqsuudka aan looga jeedin waxaan dee macnahoodu yahay ee bal ama tacajub ahaan loolaba yimaado ama ruux dee loo naxayo dhib intu kuba dhacay iyo taas loolaba yimaado oo waylakumna waatan dee hoogaaya ayo ama waylaka aan kuba kufasirno wayxakumna waxay dhahaan waa kelima taraxum ama kelimo tawajuc oo ruux dee ku dhacay halaag ama dhib ay qabsatay ama ku dhow aan dee looga naxayo oo aan lala jeclayn oo kale ama laleeyahay ma mudan ayaaba dee laba isticmaalaa taasi waa asalkii hore laakiin labada midna loogama jeedo iqaacu lhalaka bal markaa taas wey marka rasuulka ilaahay ba wuxuu lahaa waylakum aw wayxakum laa tarjicuu bacdii kufaara yandiru bacdukum riqaab bacdi xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana cabdاللahi بن وهb qال xadaثnي cmر بن محamd أن abah xadaثه عن iبن cmر عن النaبي صلى الله عليه وسلم بmثل xadيiث شhuعبة عن wاqdi waa xadiiثka iبن cmr waana qoyskiisii un oo labada nin hore reer masr mooyaan xarmale iyo cabdاللahi ee cmar بن محamedkan waxay walaalo ahaayeen waqid iبن محamedun waa ninkaa walaalkii weeye محamedkuna waa محamed iبن زayd iبن cabdاللahi بن cmar isagana aabi awowgii xadiiska kaba maqlay weeye o waa laba nin oo walaalaa ayaa xadiiska mid kasta aabihii buu kaba warinaya aabihiina awowgood bu m isaga awowgii buu kasii warinaya baabu iطlaaq ism الكfr calى الضعن في النaصb والنiyaaxati hada kani baabu iطlaaq ism الكfr waa gaalnimo magicii iطlaaqeeda laba iطlaaqo calى الضacni durida iyo wax ka sheega fi nasabi dadka nasabkooda wax lagaba sheego oo la dacniyo iyo waniyaaxati baroorta mayd loo barooranayo in gaalnimo lagu iطlaaqo bal wixii kuba yime kusoo arooray xadiiskan ku arkayna وxadaثna abubكر بن abي shaybata qala xadaثna abu muعaawiyata xa وxadaثna بن نmayri wlfd lah qala xadaثna abي ومحamed بن عubaydi kulhm عan الأcmash marka abu muعaawiya mحamed بن khazim ibn khazim oo ah de axfad الnaasi lxadiiثi acmash weeyaba iyo cabdullahi ibnu numayr iyo ninkan kale la socday moxamed ibnu cubayd saddexdoodaas ba waxay ka wada warameen xadiidka ay ka wada maqleen can ilacmash عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa wuxuu ihi اثنتاni laba khaslo oo في الناasi dadka dhexdooda kuba sugan waa laba khasoo dadka dhexdooda ku sugan oo had iyo goor laga helayo inay kaba tegeen sida xadiis kaleba kuwa ah. had iyo goor waa laga heli huma labadaa khaslo bihim ay fihim marka isnatani haddaan mubtada kaba dhigno humana mubtada labaade ee huma labadaa khaslo bihimna bmacnaa fihim kaba dhigo oo ba'da darfiye kaba dhigo fihim waa dadka dhexdooda kufru gaalnimo weeye waa laba khaso dadka ku sugan oo inay ka tegahayne waaba labadooduba waa gaalnimo maxay labadii khaslayiin addacnu durid la duro fi nasabi ruuxa nasabkiisi dadkii waxa weeyaan waxaa lagu kala sharaf iyo qiimo badan yihin ina akramakum cinda allahi atqaakum dadka o dhamina aadam bay ka beermeen aadamna waxa weeye dee cid baa lagaba beeray halkaa cid ku kala sarreysa maba jirto waxaa lagu kala fadlaada markaa dee dadkii nasabkoodii oo la duro la duro waa dee wax inaga inagu badan dee iyo markaa malaa dee dad kaleba dee iyagana lagaba helayo oo qaba ishii dee ama qabiilooyin iyo dadka qaarkood la xaqiro la yaraysto wax laga sheego nasabkoodii la daacniyaa taasi waaba kufri waxaa kaloo jirta iyadna tii labaad waniyaaxatu baroortii cala lmeyiti ee dumarkay taasi kuba badan tahay bayd marka uu dhinto haddii ruuxii kolley geeri baa ku timi waa naxaya naxdinta qalbiga iyo bal masalan murugadiisa iyo ilmo ruuxu ilmeeyo looma diidayo Ah, waxa wey laakiin dhawaaq la dhawaaqo oo la baroorto oo taas oo kale dee waa meeshii qadarkii ilaah iyo wixii imoo la diidan yahayba weeye macnaa adugu bal markaa baroortaasna iyadna waaba gaalnimo rasuulka ilahi baa taa kaba cabiray wالniyaxaةu calى اlmayiti meydkii baroortii loo baroorinaya bal markaa xadiisku intan ubaa baabka kuba dhamaaday baabkani kuba dhan yahay dee waana umuurihii aynu soo mariyo kalaamkii baa inoo imanaya lakin xadiiska markaa maxaa inoogu sugan un bal in marka aan dee gaalnimo cad iyo diinta ruuxii ka saaraysa heerkeed aan u gaadhin ba xaaraamnimadka ay xaaraam aada u adag tahay addacnu fi nasab iyo xaaraamnimadka ay xaaraam aada u adag tahay anniyaxa weliba dee nusuus kala duwan oo kale ayaa kuba imanoo xataa dee kitaabka qaari ay nooguba dambeeyaan halkan iimaan ahaan baan kuba jirnay iyo acmaasha ama macaasidii in gaalnimo laguma idlaaqayo waana umuuraha inoo socda weli baabu tasmiyati cabd laabiqi kafiran hada kani baabu tasmiyat cabdi addoonkii alaabiq waa beryihii ay jireen isagu baxsaday sayidkiisii ka cararay kafiran isaguna dee waa nicmadii iyo abaalkii iyo ixsaankii ama xaqii uu isagu kuba lahaa ayuu inkiray dafiray oo bal kafir laguma magacaabayo taas buu baabkeeda yahay xadaثna عaliي بن xujrin الsacdiy qala xadaثna ismaaعiil yعni بn culayata عan mansur بn cabdالرaحman عan الshacbiyi عan jarيiri anahu samicahu yaqul ayma cabdi abqa min mawalihi faqad kafara xatى yarjica ilayhim bal xagga sanadka cali ibnu xujri iyo ismaaciil ibnu curayaan ba ismaaciil ibnu ibraahim waan soo aragnay mansuur ibnu cabdiraxmaan baa imika inagu cusub sanfilayo kolleyna nawowi baa hadal halkan yar laho wuxuu ka cabiraya mansuur ibnu cabdiraxmaan hada fahuwa alashal lgudaniy lbasri waa nin malaa shalal iyo gees kagaba dhacay oo alashal bay u yaqaaneen waana nin reer basre ahaa bal taas oo kale waanana atbaacu taabiciintii kamida axmed iyo ibnu macin iyana way tawsiiqeen aduu abu xaatim kolley yar tacanut ama xaggaa inuu ku yar adadegya lagu yaqaane waa daciif yahay lakiin cibaaro qabtay sheekuu yihi ruwaadda waxaa kamid ah ama ku sugan buu leeyahy shan nin oo mid kasta mansuur ibnu cabdiraxmaan la yidhaaho kani waa midkood weeye shan baa ku sugan buu leeyahy sheeku de waa xefsigiisi de waa xufaadii baabkan ayuu ahaa xadiis iyo dee rijaalba bal markaa laakiin anigu saddex un baan kaba gartay ama oo dee horta usushana saddex bal laba keliya kusugan umuhaadka oo dhan malaha waa kuwo dee kutubta kale xataa kutubta daciifka sida miisaan ibctidaal oo kale de waa intaasun baaba kuma sugnayd wax intaas saddexaa dhaafsan maarage mid waa mansur ibn cabdiraxmaan kan aan hayno midna waa nin kale oo mansur ibn cabdiraxmaan iبnu dalxa la yidhah kitaabku inooguba iman doona mansur ibnu safiyana waa la yidhah safiya bintu shayba oo waa reer cabdidaar qoladii miftaaxa kacbada haysay isagu waa taabici hooyadiina waa saxaabiyad yarba taas baaba isaguna oo isagu bukhaariya muslim baa wax kaba wariyey ninkan se waa rijaashan muslim ayuu kaba mid yahay rijaasha muslim buu kaba mid yahay nin kaleo adigu mansur ibnu cabdiraحman الburjumi lakin la yidhaahna waa jiraayo lakin majhuula aan la aqoon atbaacu taabiciintii kamiya lakin kutubtan lixdaa riwaaya asalahaan kulahayno culimadu markay soo dhigayan ina tamyiis kala sooc nin bay kala kuwanay kaga soocayaane lakin riwaayo maloo kale waa saddexaana waan garanayo lakin laba kalena sheekhu waa sheegaya kutubta kolleyna umahaadka adiga wax kale kuma sugnaa ninkan iyo ninkaa labaadun baa kuma sugan wuxuu yihi markaa jarir ibn cabdillaahi wuxuu maqlay rasuulka ilah la ayuma cabdin adoom kastoo abaqa ama abiqa labadaba dee luqada carabeed waa u yimaadaa facila iyo facala abiqa iyo abaqa firlado oo baxsada min mawaalihi dadkii saydiyaashiisa iyo mawaalidiisa ahaa faqad kafara macnaha ixsaankoodii iyo amaalkoodii iyo xaqi ay kuba lahaayeen xaq bay kuba leeyihin intaa dee kala baxayaanbe kii waa ka kufriyey weeyaan oo kufriga halkani oo kufriga aynu soo maray kufri ixsaan kufri xaqan iyo kufri juxuud marka ayuu noqonaya kufriga almkrij can ilmila ma aha xataa yarjica ilayhim ilaa uu kuba soo laamayo qaala mansur mansur ibn cabdiraحmaan baa leh eg lakin xadiiska eg anahu samicahu yaqulu jariirun buu ahaa muu odhan rasuulkii ilaahay baa san yidhi wuxuu ku daayey inuu jariir hadalkan yidhi cibaarada saasaa inoo taale can jariirin anahu samicahu yaqul anahu waa shacbi samica waa maqlay hu jariir yaqulu xaal uu ku qawlayo ayuma cabdin marka wuxuu noqonayaaba mawquuf ee ma noqonayo marfuuc marka mansuur baa inoo sheegay cilada loo rafcin waaye oo qaala mansuurun ba wuxuu ihi qad wallahi baan ku dhaartay ruwiya waa la wariyey xadiidkan can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa laga wariyey walakinii lakin akrahu waxaa nacaya an yurwa in la wariyo canii xaggayga hahunaa bilbasra maanta basra in xadiidkan laiga wariyo ayaa nacaya oo aniga laiga wariyo taas oo dee siyaalo kale loo daliishado siyaalo kale loo xujaysto taas baa nacayaa sidaasaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu tirin waayo si aanay qolooyinkii asxaab alahwaa ama mubtadicadu xujo aanu ugu noqon oo wax dee qalada oo baatila oo iyaga qowlkoodii ah aanu daahir ahaan u xujaysan oonay ugu xoogeyn madhabtoodii taasaa nacaya maxaa ujeedadiisu ay tahay mansur waa nin reer basr oo basru markaa joogay waktigaa basrana ah, dee waktiyadan uu joogo waqtigii atbaacu taabiciintii oo kale hadday tahay khawaarijo dee iyadu taas in nimankii iyaguna qadariyo la odhanayo dee muctazilo kolley markaa waa jireen iyo waxyaalihii way badnaayeen asxaab alahwa baa badnaa xadiidka daahirkiisuna marka la yidhaho waa gaaloobay oo kale ee waa ficil afcaashii kaba mid ah ama macsi kasoo soo qaad macaasidii kaba mid ah laftigiina marka la yidhaho waa gaaloobay diintii buu kaga baxaya ama daahirku noqonaya nimankii iyagu gaalada ay markaa khawaarijta ahaa ee lahaa ruuxani waa ku gaaloobaya ficilka macsiyadu laba yimaado waxa weye naarna waa ku daa'imaya iyo kuwii iyagu lahaa magacii islaamnimo ama mu'minnimo ee madxigahaydi waa ka tegaya manzilo dhexe ayuu joogsanaya lakiin naar buu ku daa'imaya muctazila ayaaba dee daahirkoodii qowlkoodii buu yar xoogeynaya waa waxay deliishan karaan dee nusuustii kalea diideysa oo waana taa aan isku soo wada fasirayno iyagii baa markaa taa xujaysanaya xujo kaba dhigan lahaa haddaba wuxuu leeyahay si aanay de iyagii aanay noqon waxay ugu dhegaan madhabkooda baadilka ah ee nusuustii hadday tahay qur'aanka tii xadiiska ijmaacii ummaddu kaba hor imanayo ay masalan aanay ugu xujaysan daahir ahaan ayuu san u yeelay oo kollay taasna ay keenayso bal salafkii waa fahmigoodii iyo diqadoodii aad bal markaa iyo ixtiyaadkoodii oo ruuxu bal matalan axaadiisa uu sheegayo waa tan habeen ba halkan kasoo sheegaynay axaadiisi rukhasaynu soo maray ruuxa laa ilaha illa lahu gelaya de haddii dad caama ad waxaa kuba leedahay oo arinkii uu noqonayo waxay daacadiiba kaga tagaan macsiyadii ay fudaydsadaan oo halkaa mafsado iyo madara ay kaba timaadaan baa qeyb kama noqonaya oo markaa ruuxu bal waxa uu sheegayo haddii ay si dee eh, markaa ay wax ka dhalanayaan waxaan dee toosayn kaba dhalanayaan ama cid dee si kale loogu fahmi karo qalad uu kuma jiro inde cilmigii qaarkood laga gaabsado ayaa meeshii imanaysa markaa taas bay ujeedadiisu ahaydba ee xadiisku sidiisa marfuuc buu yahay waana kale xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna xفs بن غiyاt عan daud وin abi hind xalayna waan soo aragnay caawna wakti danbaan joogaayo lakin kale markaan maan yar sheegi doonaa wuu soo noq noqon doona in shاء الlah عن الشhعبي عن جرير qال qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم أيma cabdi abq ama abqa baxsada firdhooda faqad bariأت minhu dimt manaa waa dimadii beri ayay kaba noqoto ruuxaas oo dee dimadii ujeedadu ama waa xurmadii iyo in magantii inu dee dimadii u kuba sugnaa ama amaano ama de waa magantii u ahaa ti baa beri kaba noqotay isagoo macnaa waxa weeyaan un markaa macnuum oo halkan ay nooguma fasireen dimadu halkan bimacna damaam iyo xurmad iyo waxyaalaha qaat macsiyo weyn buu kuba dhacay ixsaan iyo xaq lagu lahaa ayuu qariyey uu kaba kufriyey ama uu dee markaa meeshii kaba tegay oo kale markaa dimadan imika beri ka noqonaysa waxay noqonaysaa wataa ama dimadii ilaah iyo dimadii rasuulka oo kale ee macnuu uu yahay damaankoodii iyo ricaayadoodii iyo amaanadoodii baa meesha kaba baxaysa ama de waxa weeyaan adigu umur taas weya taasi beri kaba noqday xadaثna yaحya بن yaحya qال aخbarana jarيir عan mغيرaةa عan الشhacbiyi qاala kana jarيir بن cabdالlah yuxadiث xadiثkan markaa jarيir baa baabka inoo warinaya axaadiثeedii waa xadiث keliya عan النabiyi slى الlahu عalيه waسلم qaala إida abqa الcabdu lam tuqbal lahu salaaة oo dee adoonku hadduu firlado baxsado salaad lagama aqbalayo manaa aqbalku kolley dee meesha xadiiska ma aha kama dhacayso salaadii hadduu tukado waajibkii kama dhacayo aqbalka cibaadada la aqbalay iyo sixada ay ansaxaysaani isma laasimayaan cibaadadu iyadoo ansaxday oo macnaa sixadeedii ay macnuu yahay faradkii baa kaba dhacay ku celi lama odhanayo qado laguma laha arrintu ay tahay ayaa jaanib kalena haddana ajri iyo hawaab aanay lahayn ti dee oo aan la aqbalin ama aanay jaanibkaa kaba kor noqonahayn oo de bal ayma dee way jiraan qolooyinka labadooda islaazimiyo iskuma xidha ee haddaan eegno in badan oo culimada kamida qowlkood oo kale ruuxu guri uu dhacay oo uu dee xoog kuba haysto hadduu salaad ku tukado ama maro dee xaaraam ama si un kuba soo qaatay uu salaad ku tukanayo ama biyo dee waxa weeyaan aan lahayn oo xoog kuma qaato qasbiya kuma weysayso taa kuma tukado bal maala way jiraan qolooyin <clears throat> nahyigu fasaad buu keenayaa suurooyinka o dhan ba yidhaaho salaadii maba ansaxaysa yidhaaha halkiina kagama ansaxayso waa celin baa lagu leeyay e laakiin intooda badan waa laba jaanib bay ka kala dhigaan midi waa macsiyadiisan ah xaqan dadkee uu haysto ama uu ku tagrifalayo kaba imanaysa midna waa cibaadadii oo faradkii waa ka dhacaya in lagu celiyana markaa ma qadane lagama doonayo lama farayo ayay odhanayaan xaggii kalena dee macsiyadan uu laba yimi waxay keenaysaa sawaabkii iyo ajrigii uu camalkan kama heli lahaa qabuulkan markaas asaartiisa ahayd ma helayo oo markaa macnuhuna taas buu noqon oo lam tuqbal lahu salaatun maaha macnuhu hadduu faradkii la yimaado faradkii kama dhicina waa inuu kusoo celiyo marka uu ficilkan iyo macsiyadan ka dhex baxa maahe bal markaa taas bay tahy waa mid kolle shaaficiyad iyo qolooyin kale qowlkoodu suu yahay bab markaa kolleyna de waana umuuraha aynu aboortii hore kuba soo marnay waana wax inoo soconaya weeye bab bayaani kufri man qaala mudirna binawi wallah subxaana wataعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa